alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira e, waa saa loo sheegay weeye su-aasha e, falyatabawa maqcadahu min annaar waciid bay tilmaamaysaa laakiin ma sheegayso in markaa uu ku gaaloobay caddayn mayso waa arrin muxtamil ah kole ahlucilmiga qaarkood way qabaan in uh, si ula kac ah haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam loogu been abuurto inay gaalnimo tahay oo sheikhii la odhan jiray abu maxamed aljuwayni waalidu imaam alxaramayn wuxuu ka qabay masaladaas inay tahay kufri ruuxa nebiga calayhi salaatu wasalaam si badrheedh ah oo ula kac ah uga been sheega oo ugu been abuurta wuxuu qabay abu maxamed aljuwayni waalidu imaami alxaramayn annahu kafar shakhsigaas inuu gaaloobay ha yeeshee jamaahiiru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen kuma gaaloobaayo intaa keliya haddii aanu xalaashannin kuma gaaloobaayo ama waxa uu nebiga ugu been abuurtay aynay ahayn xalaal la xaaraantinimaynayo ama xaaraan la xalaalaynayo ee hadduu markaa beenta uu nebiga ku been abuuranayo xalaashaday amaba shayga ugu been abuurtay ay tahay shay koobsanaya xalaal la xaaraantinimaynayo ama xaaraan la xalaalaynayo markaasay gaalnimo noqonaysa ee cala itlaaq gaalnimo u maaha saasaa jamaahiiru ahlicilmi ay mareen xadiidkani calaa kulli xaal wuxuu sheegayaa waciid iyo gooddi buu sheegayaa dad fara badan baynay soo aroortay ficilada ay samaynayaan inay naar ku gelayaan xataa qaarkood laynoo sheegay inay ku waarayaan oo culammadu taana ay ka jawaabaan hadda tan waaritaankamaba cadda bes naartunbaa la sheegay cidda naarta gashaana gaala ma wada ahaa waxaa jira dad ahlulkabaa'ira oo naarta gelaya ayaa jira ama loogu goodiyey inay naarta gelayaan kadibna laga soo bixinaayo hadday galaan marka horena mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay bay hoos yaalliin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yacnii wixii gaalnimo ka sokaysa ilaahay waa u dhaafaa cidduu doono inuu u dhaafo marka cidda ahlulkabaa'irka hadduu ilaahay cafiyo u dembi dhaafo naartii waaba ka baaqsanayaan jannaday hor ka geliyaan waayo mashii'ada ilaahay bay hoos yaalin in shaa cadabahu in shaa cafaa canh sida xadiiskii markaa uu sheegaayo cubaada ee ku saabsanaa salaada qofka markaa xn xoogaha salaaddii dayiica ama aan salaaddii ilaaline wax ka mida ka taga yacni wakhtiyada qaarkood salaaddii ka taga aan salaaddii markaa waxaan ilaalin waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam in shaa cadabahu wa in shaa cafaa canh hadduu doono ilaahay waa cadaabaya hadduu doonona waa cafinaya waxaanu fasirayaa aayaddu fasiraya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa saas weeye nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shafaacatii liahli ilkabaa'iri min ummatii xataa khuluudka nusuustay ku soo aroortay culimmadu waa ka jawaabaan oo jawaabo kala duwan ilaa toddoba jawaabood ayay kaga jawaabaan culamada qaarkoodoo ku xambaara istixlaal ku xambaara ciddi mustaxilli ahoo oo xalaashatay in laga tilmaamaayo waa jawaabta ugu caansan inkastoo culamada qaarkood jawaabtaas ay markaa istidcaafeen oo yidhaahdeen jawaabtaasi xoogaa qawi ma aha waayo dunuubta waxaa loo sheegay adkayn la adkaynayo ayaa naarta in loogu goodinayo loo sheegay haddii la yidhaahdo cidda xalaashatay baana loo jeedaana sakaairta ee xaaraannimadooda aan shaki ku jirin ee macluum min addiin bidaruura inay xaaraan tahay xalaashiga la xalaashado iyo dembigan weyn dee isku mid weeye xalaashiga la xalaashadaa markaa in naar lagu gelaayo lagu waaraayo yacnii lagu gaaloobayo maadaamay sidaas tahay farqi uu ka leeyahay maxay tahay dembigan weyn farqi uu ka leeyahay maxay tahay sakhaa'irtii kaga duwan yahay sakhaa'irtii muxuu kaga duwan yahay markaa saas aawadeed culammada qaarkood waxay yidhaahdeen wejigaasi ma xoog badna alimaam axmed ibnu xambal waxaa laga sheegay inuu yidhi haddii aanu samaynin oo uu xalaashadaba waa gaaloobayaa xukunka lagu xidhayna waxa weeye waa samaynta la sameeyey cidda caynkaa samaysaa naartay gelaysaa ku waaraysaa sida waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha marka waxa weeye kii qatliga sameeyey qatligii baa lagu xidhay loo badrheedhaayey manaadkii xukunka lagu xidhay inta laga weecdaa manaad kale lagu xidhay marka isagoo yacni aan waxbaba dilin ayaa hadduu xalaashado gaaloobaya yacni maxaana aayadda lagu xidhay waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha markaa saas aawadeed yani markaa taasoo kale culamada qaarkood waa daciifiyeen sida marka imaam axmed ibn xambal wahayru culamada qaarkood waxay yidhaahdeen khuluudka waxaa looga jeedaa muksi tawiil wakhti dheer buu ku sugnaanaya hadday ka cabiraan bacdu ahli cilmi waa khuluudun duuna khuluud kamaa yuqaalu kufrun duuna kufrin waa khuluud kii weynaa ka sokeeya waa khuluudun duuna khuluud sida loo yidhaahdo kufrun duuna kufrin saasoo kale markaa weeyi oo khuluudku khuluud abadiya ma aha waa khuluudu ahli lkabaa'ir laa khuluudu ahli lkufri jawaab saddexaad waxay culamada qaarkood yidhaahdeen waa sababun yaqtadii alkhuluuda lowla almaanic jawaabtaasi waa qawi iyo jawaabtan labaadba waa sabab keensanaysa waaritaanka haddii maanic u diidaa inuu ku waara aynay jirin maanica u diidayna wuxuu noqonayaa in asluliimaan ay ku sugan tahay asluliimaan hadduu haysto waa maanic yacni yamnac alkhuluuda fi nnaar waa maanic diidaaya in naarta lagu waaro diidaayo marka waxa weeye ilaa toddoba jawaabood bay gaadhsiiyeen marka saddexdaasina ku kaaftoomaynaa marka jawaabaha markaa laga jawaabay waayahay xadiidka kun iyo saddex boqol iyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo lix wa can abi umaamata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wassalaam fadlu lcaalimi ruuxa caalimkaa ah, fadligiisu iyo mudnaanshihiisu cala alcaabidi ka markaa allaha caabudaaya fadliguu ka leeyahay ka fadlii calaa adnaakum wuxuu la mid yahay sida fadligayga aan idinka mudanahay calaa adnaakum ka idinku hooseeya haddaad saxaabada tihiin sidaan uga mudanahoo kale uga fadilanahay saasoo kalea caalimkuna caabidka uga fadilan yahay uma qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeed wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ina allaha wa malaa'ikatahu allah iyo malaa'igtiisu wa ahla asamaawaati waalardi iyo ehelka cirarka iyo dhulku xata annamlata fii juxriha iska daa wax kale ee markaa qudhaanjada kulay ku tahay fii juxrihaa godkeeda ku sugan wa xata alxuuta kalluunka kulu ku yahay waxay noqonaysaa xataadu caatif ay noqonaysa bacdu ahlicilmi oo yidhi haaye waa loo fasiri karana waa jiraan marka eh, haddii haayo loo fasirayo waxay noqonaysaa marka in eh, la hoos dhigo ayay noqonaysa laakiin caatifo markay tahay dee waxaa lagu cadfayaa ina allaha wamalaa'ikatahu malaa'ikatahu ahla asamaawaati waalard mansuubkaasaa lagu cadfaya la yusalluuna waxay ku sallinayaan bimacnaa u ducaynayaan calaa mucallimi annaasi alkhayr dadka dadka baraya alkhayra khayrka baraya rawaahu tirmidiy xadiidka tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi tirmidi waa xadiis xasan ah kollay sida markaa ku sugan yacni tirmidiga culammada qaarna uga soo naqliyeen nusakha matbuucana ku yaala waa inuu yidhi xasanun saxiix oo sixana uu ku daray tirmidi kollay ikhtilaafu nusakh baa jiri kara laakiin sidaa ku sugan waxa weeye yacni sunanka matbuuca ah waa xasanun saxiix inuu yidhi culammada oo sidaa kaga soo naqliyeyna waa jiraan oo sidaa u nisbiyey xadiidkani waxa uu sheegayaa fadliga uu cilmigu leeyahuu tilmaamay sabab baanu lahaa baa la yidhi oo riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay in nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa lagu soo qaaday laba nin oo midna yahay caalim midna yahay caabid labada nin ba arrinkooda la soo qaaday midna waa caalim weeye midna waa caabid markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam fadligooda isagoo kala caddaynaya ayuu wuxuu yihi fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum caalimku mudnaanshaha uu ka mudan yahay oo ka fadilan yahay ama ka khayr badan yahay caabidka waa sidaan anigu uga fadli badnahay ka idinku hooseeyo kale ayuu shabbahayaan sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan ruuxa caabidka ah dee cibaadadiisu isagay anfacaysaa nafcigiisu waa qaasir isaguu ku kooban yahay laakiin caalimka nafcigiisu waa mutacaddi hadduu yahay caalim shareecadii ku quman cilmigiina faafinaya yacani nafcigiisu dadku u tallaabaya ou cibaadaadkii u saxaya oo mucaamalaadkii u saxaya oo ictiqaadkii u saxaya oo waxyaalihii marka waxaan yani lunsanaa u ka digaya oo waxa wanaagsan uu dadka u caddaynaya riixuu caabidka ahaa dee waxa waxaweeye isagunbaa naftiisa u cibaadaystay laakiin dadkii kale nafcigii uma tallaabayo marka midna waa nafci mutacaddi oo dadka u tallaabaya midna waa nafci markaa qaasira oo isaga ku kooban waana tay culammadu yidhaahdaan annafcu almutacaddi afdalu min annafci alqaasir nafciga gudbaya oo tallaabaya oo dadka u gudbaaya waa ka khayr badan yahay nafciga kooban ee qofka ku kooban ya waxaana looga jeedaa waa akhlabi wa ilaa iimaanka uu qofku rumeeyey waa nafci isaga ku qaasira haddana maca dalik waa afdalu acmaal camal oo dhan buu ku khayr badan yahay iimaankii marka marka leeyahay nafciga mutacadiga ah baa afdal ah oo qaasirka ka fadli badan wa cala alghaalib qawaacidda badankooduna waa akhlabiya waa mid haalib loo nisbeeyey yacni saas wey looma jeedo caabidku inuu ka maran yahay cilmiba oo dee cibaadadiisu ma asaxayso de hadduu cilmi ka maran yahay eber hadduu yahay waa inuu markaa dee waxa uu ilaahay ku caabudaya garanayaa asalkii ictiqaadkana walow ijmaalan waa inuu garanaya allah waa inuu yaqaanaa rasuulkiisii garanayaa ictiqaadka markiisa markaa intii yacni cala alaqali walow ijmaalan waa inuu ku garanayo mar labaadka waajibaadka saaran waa inuu garanaya yacni siday kaga ansaxayaana garanaya yacni ka fadliga u sugnaaday waa noocaas marka intaas markuu gartay waxa uu wixii dheeraada wuxuu ku bixiyey cibaadada inuu sunnayaashii cibaadada fara badsaday oo cibaadaad badan la imanayo dikri badan xus badan cibaado badan salaad badan soom badan yani sadaqad badan yani markaa inuu la imanayo yani cibaadaad badan la imanayo marka kaas ayaa laga tilmaamaya caalimkana loogama jeedo inuu cibaado ka maran yahay ee waxaa laga tilmaamayaa cibaadaadka waajibaadkii waa la imanayaa waajibaadkii waa la imanayaa muxaramaadkiina waa ka dheeraanaya laakiin waajibaadka wixii ka siyaadada ahaa ayuu wuxuu ku bixinayaa cilmiga yacni markaa tacalluman wa tacliiman hadday tahay barashadiisa iyo hadday tahay baristiisa ya ilaa hadduu sunnayaashii farabadsanayo dee isagu waxa weeye waxay noqonaysaa labadii jaga inuu isku haysto ya oo uu yahay mid eh, sunnayaal badan uu yahay dee waxay noqonaysaa waa caalim caabid ah cibaadadana waxaa loo jeedaa cibaadadii ruuxan eh, lagu gaar yeelay waxaa laga tilmaamayaa waa cibaado sunnayaaloo badan inuu la imanayo yacnii kanna waxa weeye halkii cibaadada sunnayaashii badnaa dee cilmiga iqbaalkiisu aada u badsaday saas aawadeed wuxuu odhanayaa ibnu callaan caalimka markuu sheegaayo almuqtasiru calaa faraa'idi alcibaadaati wayasrifu baaqi awqaatihi fi lcilmi yacni wuxuu ku gaabsaday cibaadaadkii faraa'idda ahaa baaqigai awqaaddiisana wuxuu ku bixiyey cilmiga cala alcaabidi markuu sheegayena wuxuu yidhi alcaarifi bima yajibu calayhi tacallumuhu min addiyaanaati faqad wayasrifu maa zaada calayhi fi tacabud yacni waxa weeye waa caabid garanaayo waxa ku waajibay inuu barto ay waajib ku tahay oo diyaanaadka ah wixii farducayn ku ah waa mid aqoonsaday ilaahayna ku caabudaya saas laakiin wixii dheeraada wuxuu ku bixinayaa tacabudkii cibaadadu ku bixinaya ya marka kan caalimkii sunnayaal badan la iman maayo oo wuxuu markaysaga cilmiga xaggiisa ayuu geliyey haata imaam shaafici odhan jiray yani waxaa weeye cilmigaa ka fadli badan yani marka nawaafilu yacni marka alcibaadaat salaadahoo kale salaada sunnaha iyo iyo cilmiga waxa fadli badan cilmiga yani sunnaha cilmiga iyo sunnaha markaa salaada sunnaha cilmigaa fadli badan yani saasuu imaamu shaafici u odhan jiray saasuu odhan jiray maatay xerta qaarkood dee ku mubaalaqoodeenoo ay xeraha qaarkood laga sheegi jiray dee inay eh, masjidka markaa daaradiisa wax iskaga raacan jireen cilmi ku raacan jireen salaadii baa la qiimaya markaasay iska wataan markaysaga xalqadoodii markaasa inoo wad markaysa markaa cilmigaa ka fadli badan waynu tukan doonaa salaadiina waxaw masjidkaa lagu tukanaya ah, de marka hore masalada laakiin laysku khilaafsan yahay salaada jamaacadu ma waajiba ma fardu caynba ma fardu kifaaya ma sunne ah de maadaama ay ka qabaan sunne mu'akadaa inay tahay cala almadhab ayay odhan jireen shaafici baa yidhi waxa weeyaan marka cilmigaa ka fadli badane inoo wad tukan doonnaa laqbadan inoo qaala wuxuu yidhi dabeedna halkaas laga wadi jiray waa dadku ma wada samayn jirin kolle qaar baa laga sheegi jiray saas calaa kulli xaal nusuustu waxay boorrisay dee markiisa markaa salaaddii iyo jamaacadii iyo yacni culammada qaarkoodna waajibnimay ka qabaan dawaahirta adilada qaarkoodna wujuubkay ayidaysa marka ta noocaasoo kalea in la tasaahulo la fudaydsado ma ah xataa qofka hadduu ku qanacsan yahay inay sunno tahay maadaama markaysa markaa culamada qaarkood ay leeyihin waa waajib nusuusna ay deliishanayaan dee ixtiyaadku wuxuu keensanayey markaysa markaa inuu kollayba isagu la yimaado aanu ka tegin yani waxaweeye haddii xataa tarjiixiisu uu yahay sunnanimada inuu marka waxaweeye jamaacadii uu la yimaado ku dadaalo wey axaadiista maxay sheegaysaa siday u boorrisay iyo siday yani marka u tirtirsisay yani waxawe man samica nida'a falaa salaata lahu ila min cudrin iyo yani adilada kale la midka ee tilmaamaysa yani xadiiskii tilmaamaya waxaan ku hamiyey inaan amro cidi markaa salaadda inay sii tujiso dabeedna markaysaa dad markaa guryahoodii yani ku jira marka aan ku soo gubo ayaan ku hamiyey xadiiskii waciidka tilmaamaya wahaakada iyo saxaabadii inay yidhaahdeen yani markaa cidda ka maqnaan jirtay waxaanu waa ka shekin jirray wahaakada wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam allah iyo malaa'igtiisa iyo cidda cirarka ku sugan iyo cidda dhulka ku sugani dhammaan inay u wada ducaynayaan cidda dadka barta khayrka kulay ku tahay quraanjada godkeeda ku jirta kulay ku tahay kalluunka badda ku jira ya yani taas waxay tilmaamaysaa sida cilmiga fadligiisa u weyn yahay bay ku tusinaysa yacnii ruuxii deeqsiga ahaa ee xoolaha badnaa khayrkana ku bixinaayo khayrkii khayrkii aada ugu bixiyey xoolihii ee gees walba ka dhiibay laynuma odhan shay weliba u ducaynayaan laakiin cilmigii maxaa laynoo sheegay in wax weliba u ducaynayaan hadday xoole yihiin hadday ugaadh yihiin hadday bahale yihiin hadday markaa shimbire yihiin hadday xasharaad yihiin yani dhammaan makhluuqaadkii oo dhan baa u ducaynaya dee fadliga caynkaas markaysaga shayga lagu helay wuxuu noqonayaa shay aad iyo aad u fadli badanoo u qiimo badan buu noqonaya waxaa kaloo laga qaadanaya dadka in khayrka la baraa inay fiican tahay ila fadiilada cilmigii inuu qofku aqoonsaday keliya oo iska haystay kuma helin fadiilada calaa mucallimi innaasi alkhayr marka khayrka in la gudbiyo oo qadarka uu shakhsigu bartay inuu sii gudbiyo sii sheegaa waa mid fiican weeye yacni ruux inuu sugo un ma aha wakhtiga markaysaa markaa uu noqonayo yacni ruux markaa cilmi badan ee qadarka u bartay inuu sii gudbiyaa oo sii sheegaa waxaanu garanaya ha ka gaabsado laakiin qadarka uu garanayo inuu sii gudbiya oo sii sheegaa oo dadka markaa waxaan yani u sii sheegaa waa shay wanaagsan weeye waa shay wanaagsan weeye tan noocaasa markaysa waxaan waa inuu markaa ruuxu sameeya ku dadaala xadiidka kun iyo saddex boqol iyo lix iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo toddoba wa abi dardaai radia allaahu canhu qaala samictu rasuulu llahi sala allahu aley wasalam yaquul abidarda waxau yihi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aley wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo man salaka ariiqan yabtagii fiihi cilman man salaka ku kastoo qaada ariiqan waddo ariiqaasoo yabtagii fiihi uu ku doonaayo gudihiisa cilman cilmi ku doonaayo laba wajaa ku bannaan oo in ariiqan laga sifeeyo iyo salaka faacilkeeda oo huwa ahoo manka u noqonayo in laga xaaleeyo labada wejina culammada shuraaxdu waa sheegeen waxaa la mida markaysaga taynu soo maray man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman yaltamisu labada weji waa iyo in markaas salaka faacilkeeda laga xaaleeyo shuraaxduna labadaba waa sheegeen man salaka ku kastaoo markaa qaada ama mara dariiqan waddo waddadaasu yabtagii fiihi cilman cilmi uu ku doonaayo ku raadinayo ama xaalu yabtagii raadinayo fiihi dariiqaa gudihiisa uu ku raadinayo cilman cilmi ku raadinayo sahala allaahu lahu dariiqan ilaljanna aljanna sahala allaahu lahu ilaahay waa u sahlaa ariiqan wadda ayuu u sahlaa ila aljannati jannada ayuu waddo marka uu u maro ayuu u sahlaa wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha wa ina almalaa'ikata malaa'igtu latadacu waxay dhigaysaa ajnixataha garbaheeda waxay dhigaysaa liaalibi alcilmi ka cilmiga doonaayay u dhigaysaa ridan bima yasnac raallihaansho uu ka raalli tahay daraaddeed ayay u dhigaysaa bimaa yasnacu wuxuu samaynaayo oo marka waxay ka raalli tahay ama bisuncihi ficilkiisa raallihaansho ay ka raalli tahay daraaddeed ayay u dhigaysaa u tawaaducaysaa wa ina alcaalima layastakfiru lahu man fi alsamaawaati waman fi alard wa ina alcaalima caalimka waa caalim qumanoo ilaahay dartiina cilmiga u bartay cilmigiina ku camal falaya ee layastakfiru lahu waxaa ilaahay dembidhaaf uga baryaaya man fi samaawaati cidda cirarka ku sugan dhammaantood toddobada cir cidda ku sugani waa u ducaynaysaa waman fil ardi cidda jinsiga dhul ku sugan oo toddobada dhulba soo gudagelayaan cidda ku sugani waa u ducaynaysaa xata alxiitaanu filmaa xata alxiitaanu ay walxiitaanu waxaa kaloo u ducaynaya kalluumada ayaa u ducaynaya filmaa'i biyaha ku sugan ayaa u ducaynaya wa fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadli lqamari cala saa'ir alkawaakib wa fadlu lcaalimi caalimka fadligiisu cala alcaabidi ka caabidka fadligu ka leeyahe ka mudan yahay ka fadli qamar waa sida dayixu uga mudan yahoo kale calaa saa'ir alkawaakib xidigaha kale yani siduu uga mudan yahay ama xidigahoo dhan siduu uga mudan yahay ayaa markaa caalimkuna caabidka uga mudan yahy sida dayixu uga mudan yahay xidigaha ayaa caalimku caabidka uga mudan yahay wa ina alculamaaa warasatu alambiyaa culammadu waa kuwii nebiyada dhaxlay weeye wa ina alambiyaaa lam yuwarisuu diinaaran wala dirhaman wa ina alambiyaaa nebiyadu lam yuwarisuu dadka may dhaxal siinin diinaaran diinaar walaa dirhaman iyo dirham toonna wa innamaa warrasuu lcilma waxay dhaxal siiyeenoo qura cilmi bay dhaxal siiyeen faman akhadahu ku kastoo yacnii cilmiga qaata damiirka haadu cilmigu u noqonaya akhada bixadin waafir wuxuu qaadanayaa dheef weyn ayuu qaatay rawah abu daawuuda watirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi shawaahidna xadiisku waa leeyahay culammadu waxay yidhaahdeen shawaahiddiisa ayaa markiisa uu xadiis ku quwoobaya sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culamada quweysay ayuu ka mid yahay wakadalika xaafid ibnu xajar iyo culamo kalena waa quweeyeen marka xadiisku waa haabit waa sugan yihi xadiiskana wuxuu tilmaamayaa ariiq markaa in la maro oo iyadoo cilmi lagu doonaayo inay marka janno sababayso sahala allahu lahu ariiqan iljanna mid la midana waa soo marnay waa ilaahay dartii in cilmigaa loo doonaayo cilmigaasna cilmi sharciya yahay ama mid u adeegayo cilmiga sharcigaoo wasiilo u ah uu yahay culuumulwasaa'il wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa malaa'igtu inay ka raalli tahay yacni ruuxa taalibulcilmiga waxa uu samaynayo oo garbahana ay dhigayaan garbahay dhigayaan maxaa looga jeeda way u tawaaducayaan oo way isu dhuldhigayaan yacni waxa weeye raalli ahaansho ay ka raalli yihiin aawadeed bay markaa garbaha u dhigayaan taasna waxaa laga qaadanaya fadliga uu cilmigu leeyaha laga qaadanaya wuxuu kaloo xadiisku sheegayaa caalimka waxaa ilaahay dembidhaaf uga baryaaya yacni marka makhluuqaadkao dhan cidda cerarka ku sugan iyo cidda dhulka ku sugan dhammaan waa u ducaynayaan taasna waxay ku tusinaysaa fadliga cilmigu siduu markaa u weyn yahay ayuu ku tusinaya wuxuu kaloo xadiisku sheegayaa caalimku caabidka wuxuu uga mudan yahay ka fadli alqamari calaa saa'ir alkawaakib sida dayixu xidigaha uga mudan yahay waayo caalimka yacni ifsadka la ifsanayo ayaa cibaadaadkii lagu saxanayaa oo caabidkii dee waa u baahan yahay caalimkii haddaanu cilmiga caalimka ku camal falin dee cibaadaadkii uma saxmayaan cibaadaadkii uma saxmayaan yacnii caalimkiina waxaa lagu shabbahay yacni dayax baa lagu shabbahay dayixii waxa weeye waxbuu ifinayaa nuurinayaa oo lagu arkaya ha yeeshee nuurkiisu wuxuu mustamad ka yahay oo uu ka soo dhambalmay oo isaguna ka soo dhimbiil qaatay qoraxda ya qoraxdu ka soo dhimbiil qaatay yacni qoraxduna waxay noqonaysaa yacni shamsu nubuwa yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam qoraxdiisii ayuu ifsaday yacni nuurka markaysa markaa asal ahaan wuxuu ka imanayaa ilayska qoraxda ayaa dayaxuna sii tebinaya culammaduna yacni waxaa weeye shamsa nubuwa qoraxdii nebinimo markay soo baxday yacni ilayska markaysaga ay ka dhimbil qaateen ay iyaguna sii tebinayaan oo sii gudbinayaan kawaakibtii ama xidigihii markaysaa dhulkii dee ifinayaan laakiin iyagii waa nuurayaanoo waa ifayaan caabidku saasoo kale u ka dhigan yahi wa ina alculamaaa warasatu alambiyaa culammaduna waa kuwii nebiyada dhaxlay weeye nebiyada kuwii dhaxlay weeye nebiyadana xoolo lagama dhaxlin ee waxay dadka dhaxalsiiyeen waa cilmi bay dhaxalsiiyeen cilmi ayay dhaxal siiyeen ina macaashir alambiyaai laa nuurau maa tarakna fahuwa sadaqa waa kay xadiidku sheegaayey nebiyada waxaa laga dhaxlaa diin baa laga dhaxlaayo cilmi laakiin markaysaa maal lagama dhaxlo ya marka ruuxii marka cilmigaa qaataa dheef weyn ayuu qaatay dabcadaha qaarkoodna waa wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul ibn mascuud waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaal odhanaayo nadara allahu imra'an samica mina shay'an faballagahu kama samica nadara allaahu ilaahay ha iftiimiyo oo ha nuuro imra'an shakhsi samica mina shay-an wax naga maqlay bimacnaa shay ka mida axaadiista naga maqlay faballagahu gaadhsiiyey kama samicahu ay kaladii samicahu ama ka samcihi ay ka masmuucihi yacni maqalkii wuxuu maqlay la mid ah yacni gaadhsiiyey ama kaladii samicahu ku maqlay gaadhsiin markaa shabbahaysa gaadhsiiyey ilaahay kaas wejigiisa ha nuuro oo markaa ha qurxiyo fa rubba muballaqin mid la gaadhsiiyey awcaa min saamicin yacni badanaa intuu uga weelayn badan yahay mid maqlaayey rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u duceeyey ruuxa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam xafida ee weeleeya ee dabeedna markaa dadka u gudbiya ee siduu u xafiday u gudbiya aan waxba ka bedelin inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u duceeyey waxaanu ugu duceeyey inuu ilaahay wejigiisa qurxiyoo nuuro ayuu ugu duceeyey yacni nadaradu waxay tahay waa quruxsanaanta iyo nuurka weeyi tacrifu fii wujuuhihim nadrata naciim waa quruxda iyo nuurka ay nicmadu leedahay baa nadrada la odhanaya marka nadara allaahu ilaahay ha qurxiyo ha nuuro hana qurxiyo imra'an samica mina shay'an yacni waxa weeyaan xadiis naga maqlay oo dabeedna markaysa markaa riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan fawacaaha wa addaaha kamaa samicaha yacni waxa weeye dabeedna markaa shaygaas ashyaadaa uu maqlay weeleeyey oo u gutay siduu u maqlay si la mida taas waxaa ku sugan yacni fadliga uu leeyahay cidda marka axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam qaybtay ee xafidaa dabeedna dadka u gudbisaa fadliga ay leedaha laga qaadanay fadliga ay leedahay ayaa laga qaadanaya iyo inuu ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam helaayo ayaa markaa laga qaadanaya waxaa markaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen waxaan ku arkaa wejiyada muxadisiinta waxaan ku arkaa yacni markaa nadro ayaan ku arkaa ayaa culammadii salafka qaar ka mida laga sheegay yacni wejigoodu markaysagaa inay markaa nuurayaan oo birbirqayaan oo ay iftiimayaan taasaa markaa aan ka arkaa buuhi wejiyadooda taasna waxay tilmaamaysaa in ducadii nebiga sala allahu aleyh wasalam loo aqbalay ayay markaa tilmaamaysa taas ayay tilmaamaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeye lafdigii nebigu uu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam in lagu dadaalaa oo iyada la xafidaa oo iyada la gudbiyaa oo aan macno lagu warinin inay tahay ta fiican inay tahay yacnii nebiguna calayhi salaatu wasalaam u ammaanay uuna ugu duceeyey faballaqahu kamaa samicahu hadduu wax ka bedelay oo bimacnaa lafdigii uu ka bedelan yahay laakiin macnihii uu la mid yahay yacni nowcan maa markaysagaa ma soo gelayo tamaaman si dhammaystiran kamaa samicahu yacni siduu u maqlay si la mida oo waxbaa ka yara bedelan markaa naqsaa yara gelaya iyadoo ducadoo nasiib ku yeelanayo hadduu markaa la macno yahay shayga markaa uu sheegaya waxaa kaloo xadiisku ku tusinaya in marka ay dhici karto kii markii hore soo wariyey mid kale uu sii gaarsiiyey inuu uga sii faham bato oo uga weelayn bato ayaa markaa laga qaadanaya faruba muballaqin awca min saamic yacni waxa weeye waa kii riwaayo kale ku soo faruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu yacni waxa badan mid fiqhi xambaarsani inuu markaa u sii gudbiyo mid uga fiqhi badan yacni mid uga fiqhi badan inuu u gudbiyo inay dhici karto ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni labaduba fiqhigii waa ka siman yihiin laakiin waxa usii fiqhi badan oo u sii faham badan ka loo sii gaarsiiyey wakhtiyada qaarkood bay taasi dhacdaa rubana waxaa loo isticmaalaa taksiir iyo taqliilba waa loo isticmaalaa marka way dhici kartaa in taqliil laftiisa loo fasiro oo la yidhaahdo yacni mararka qaarkood waxa dhacdaa ka marka waxa loo sii gudbinaya la gaarsiinaya inuu uga faham bato oo uga fiqi bato kii soo gaadhsiiyey sidaa lafteedaa dhici karta waxa kale oo jirta lafteeda riwaayo kaloo iyaduna tilmaamaysaa fa ruba xaamili fiqhin laysa bifaqiih waxaa dhici karta mid fiqhi xambaarsani haddana inaanu faqiih ahayn waxaa loo jeedaa yacni xadiidkii oo kaleu qaybsan yahay oo korku ka hayaa laakiin haddana macnaha markaa laga fahmaayo ee lagala baxayo ee fiqhiyada ah yacni isagu markaa faqiih kuma aha ee waxa weeye marka wuxuu qaybsan yahay alfaadda ayuu markaysaga qaybsan yahay alfaadda ayuu qaybsan yahay faruba ruba xaamili fiqhin laysa bifaqiih marka labada riwaayo farqa udhexeeyo riwaayada hore waxay tilmaamaysaa kaa fiqhiga xambaarsan isagoo faqiih ah haddana mid uga fiqhi badan oo uga faham badan ya oo waxa uu kala baxaya ay ka fara badan tahay inuu markaa u gudbiyo o gaadhsiiyo inay dhici karto kan kalena wuxuu tilmaamayaa kan fiqhiga xambaarsan ee bimacnaa xadiidkan qaybsani inay dhici karto in weeye isagu faqiihba aanu ahayn ee lafdiga bes uu qaybsan yahay sida daymkaba ay u dhacdo dadka qaarkood qur'aanka inay xafidsan yihiin haddana qur'aanka macnihiisa iyo tafsiirkiisa aynay fahmayn haddana uu yahay xaafid markaysaga lilqur'aan oo aan markaysa marka waxaan yani xaraf jabinayn yacni siday taasi u dhacdo ayaa waxa dhacda dadka qaarkooda axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam qayba oo ruwaad ahoo soo warin jiray haddana markaysa markaa macnaha xadiiska markaysa markaa aan garanayn ama aan fahmayn yacni tan noocaasina markaysa waa jiray inkastoo taasi ay ku yaraayeen saxaabadu laakiin dadkii ka dambeeyey ay markaysaga ku badnaayeen oo saxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay ahaayeen ahlulisaan oo waxay ahaayeen markaysa markaa carabun aqxaax bay ahaayeen luqada carbeed si qoto dheer u yaqaana afkoodii hooye u yahay barasho aanu uga baahnayn yani si fiican luqadii u yaqaana markay axaadiistii nebiga sala allahu aleyh wasalam maqlaan markiiba waa garanayeen macnihiisa inay marka waxaweye carabiyadii iyo qawaaciddeedii iyo mawaadkeedii iyo ashyaada inay bartaanna marka uma baahnayn sida marka ay ugu baahnaayeen dadkii marka waxaan yani ka dambeeyey ee khaas ahaan markaysa markaa taabicu taabiciinta iyo ay ugu baahnaayeen waayo markaysa markaa dee luqadii carbeed waxaa soo galay wax kalaa soo galay oo dad fara badanoo cajama islaamay markaasaa way cajamtii carabtii isdhex galeen marka aqoontii luqada loo lahaabaa daciiftay oo dacfi ku dhacay oo markaysa marka waxa dee ay noqotay in marka laxniyadii iyo ashyaadaas soo baxeen waana ashyaada sababtee keensatay in culumtan markaysa markaa naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqada iyo ashyaada markaysa waxa la dejiyo inkastoo waagii hore aan la kala saarin oo markaysaga isku markaa kitaab lagu alifi jiray sida siiba weyhibe uu sameeyey oo marka kitaabkiisa uu ku jiro naxwaha iyo sarfiga iyo ashyaa balaqada ka midiba ay kitaabkiisa ku jiraan wahaakada xadiidka kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo sagaal wa abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man su'ila can cilmin fakatamahu uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man su'ila can cilmin ku kastoo la weydiiyo can cilmin cilmi xaggii wax laga su'aalo laga weydiiyo fakatamahu qariya uljima waa la xakameeyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waxaa lagu xakameeyaa bilijaamin xakame min naari naar ah xakame naara lagu xakameeyaa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi tirmidi waa xadiis xasana buu yidhi culamada qaarkoodna waaba saxiixiyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay qolyaha saxiixiyey ayuu markaa ka mid yahay turuqna waa leeyahay xadiidku xadiidku wuxuu tilmaamayaa ruuxa cilmi sharciga la su'aalo oo qariyaa in maalinta qiyaame la xakamaynayo xakamo naara lagu xakamaynayo waa waciid iyo goodi baa ku sugan waciid iyo goodi ayaa ku sugan marka cilmiyadii baa la kala saarayaa cilmi waxay tahay waa cilmi ruuxa ku waajib ah marka cilmigaa waajibka ah hadduu su'aalo inu markaa laga qariyo ma aha waa in markiiba loo sheegaa mar hadduu yahay cilmi markaysa markaa waajib ah oo inuu ku camalfalo ictiqaadkiisii ku saabsan waajibka ku ahaa ama ku saabsan cibaadaadkiisii yacnii waajibka ku ahayd ama ku saabsan mucaamalaadkiisii uu samaynaayey ku saabsan oo wuxuu u baahan yaho camalfalkiisii joogo ay tahay inuu looga jawaabo ayaa waajib ah cilmiyana waxay tahay waa waxyaalo yani marka aan waajib ahayn oo laakiin marka ogaalkiisu uu noqonaayo sunno oo kale uu noqonayo ta noocaasa marka weydiinta la weydiinayo waxay noqonaysaa shay maxmuud oo fiican laakiin sheegisteedu miday waajibaysa ma aha haddii mar aynay waajib ahayn oo cilmigii waajibka aynay ahayn laakiin cilmiga ku waajibkaa ah oo ictiqaadkiisa ku saabsan ama cibaadaadkiisa ama mucaamalaadkiisa ku saabsan waxa weeye in loo cadeeya waa waajib markaysaga weeye in laga qariyaana marka uma banaana waxa marka waajiba in loo sheego qofka aan cilmiga lahaynna waajibkiisu waa su'aal weeye fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun qofka garanayana waajibkiisa isagana wuxuu noqonayaa yacni markaysagaa jawaabta ayuu noqonayaa inuu cilmigii u caddeeyo u sheego ayuu noqonaya shay diinka ka midoo ah qofku inuu ogaadaa aynay waajib ku ahayn sheegista loo sheegayana ay ka iman karto inuu markaas si qalada ama u fahmo ama mafsada ay ka iman karto xaaladda caynkaasa in laga qariyaa si aan mafsadaasi uga iman waxay noqonaysaa marka waxaa mid yacni markaa bannaan bay noqonaysaa bal waqhtiyada qaarkood waa waajibaysa haddii mafsada ka dhalanayso yacni qof baa laga yaabaa inuu markaa su'aalo yacni shay shaygaas marka waxa weye haddii looga jawaabo yacni waxa weeye isaga fitnay ku noqonaysa xaalka noocaasa waxaa fitnada ku noqonaya saddan lidariica waa inaan loo sheegin yacnii fahm ahaanoo kale ma weelayn karo ama wuxuu u fahmayaa oo kale macno qalada ayuu u fahmayaa sida saxdaa uma qaadanayo ama macno qalada ayuu u adeegsanayaa in markaa si saxa uma adeegsanayo masalanoo kale xajaaj baa wuxuu weydiiyey anas ibnu maalik cuquubo nebigu wax ku ciqaabo tee ugu darnayd dabeedna wuxuu u sheegay anas ibnu maalik ciqaabtii uu curaniyiinta ku ciqaabay ciqaabuu cid ku ciqaabo inay ugu darnay xajaajna qasad wanaagsan kama lahayn wuxuu doonayay dadka muslimiinta inuu cuquubaadkaasoo kale mariyo oo ku ciqaabo ayuu doonayo xaq darre u mariyo oo si marka waxa weeye baatiluu doonayaa inuu u adeegsado yacni anas markii hore waa uga jawaabay markii dambe laakiin waa isku cilkaambiyey oo wuxuu marka eh, isku cilkaambiyey sheegistu u sheegay ayuu marka isku cilkaambiyey marka tan noocaasoo kale ah hadduu qofku markaa si qalada ah u adeegsanayo ee eh, inaan loo sheegin weeye wakada hadday markaysaga fitna ka dhalanayso waatuu yidhi marka waxa weeye eh, yani xadisu nnaasa bima yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluhu caliyu bnu abi aalib bukhaarigu waa ka soo aroorinaya asarka u odhanaayo dadka uga warrama ee bima yacrifuuna waxay garanayaan bimacnaa waxay suuragal tahay inay gartaan oo fahmaan yacni uga warrama ficlan ay garanayaan imaa bilficli wa ima bilquwa ama ficil ahaan ay u garanayaanba ama waxa weeye marka markan ma garanayaane laakiin marka loo sharxee loo bayaamiyey garan karaan oo fahmi karaan shaygaa ama ficlan ay u garanayaan ama waxa weeye ay dhici karto inay gartaan bacda asharxi waalbayaan marka loo sharxee loo caddeeyo dabadeed ay garan karaan ay fahmi karaan ay weelayn karaan taas uga warrama taa uga warrama nooca laga cabbiro ima bilficli wa ima bilquwa bilficli waxaa loo jeedaa waxa uu qofku markaaba garanayo hore u garanayo waa bilficli bilquwatina waxaa la yidhaahdaa waa wax markaa ay suuroobi karto inuu fahmo oo garto marka loo caddeeyo ma garanayo laakiin mustacid buu u yahay oo diyaar buu u yahay oo waa u diyaarsan yahay garashada uu garanayo laakiin markan ma garanaayo laakiin marka loo caddeeye loo bayaamiye ayuu garan karaa fahmi karaa weelayn karaa marka waxa weeye labada noocba waa soo gelayaan aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluhu ma waxaad doonaysaan in allah iyo rasuulkiisa la beeniyo miyaad rabtaan yacni waxa weeye shaygii qofku aanu fahmaynoo garanaynin ee fitno ku noqonaya oo ay ka dhalan karto inuu xadiiskii nebigaba beeniyo ou yidhahdo suuragal ma aha wax dhici kara ma aha ta noocaasi sax ma aha waxa weeye ta noocaasa marka horeba ha u sheegin ila qofka in la fitneeye la dooni maayo in la hanuuniyaa la doonaya in la lumiyo lama rabo asarka kale ibnu mascuud muxuu sheegayaa maa anta bimuxadisin qowman xadiisan laa tabluguhu cuquuluhum ila kaana libacdihim fitna ama calaa bacdihim fitna yacnii asarka marka cabdullahi ibn mascuud ee muslim muqadimada saxiixiisa ku soo warinaayo wuxuu sheegayaa inuu cabdullaahi ibn mascuud marka uu yidhi adigu marka waxaweye qowm ugama warramaysid xadiis aan caqliyadoodu gaadhsiisnayn ugama warramaysid inay qaarkood fitno ku noqoto mooyaane yacnii haddii waxa weeye mustawahooda waxaan markaysaga u munaasib ahayn oo aynay garan karaynin aad markaysaa markaa u sheegto waxaa dhici karta inay fitno ku noqoto oo dabeed markaysaa marka waxaan yacni uu markaa beeniyo marka dee intuu beeni lahay oo fitnadaasi ka dhalan lahayd marka horeba markaysa markaa hau sheegin yacni waxa weeyaan cilmiga qofku wuxuu ku sugan yahay tadaruj ayuu ku sugan yahay ashyaada qaarkood baanu markaa fahmi karin laakiin fii maa bacdu mustawaha cilmigiisu hadduu sare u kaco waxaa laga yaabaa mar dambe inuu fahmi karo oo qofka markaysaga dadka sida wax loogu sheegayo waxay ku xidhan tahay waxa u ansabkaa ku xidhan tahay ashyaada qaarkood baanu markaa weelayn karaynoo fahmi karaynin marka waxa weeye ashyaadaasaa la kala duwaya saas aawadeed bukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystay baabu man khasa alcilma qawman duuna qawmin wuxuu marka u baabaystay baab uu cidda cilmiga ku gaar yeeshay cid ku gaar yeeshay oo cid kalena aan markaysaga la wadaajinin yacnii culumta inay ka mid tahay wax dadka qaarkood lagu gaar yeelayo oo qaarkood aan lala wadaajinayn oo lala siinayn baabkaasu u gunta wuxuu keenay xadiidkii mucaadi bnu jabal uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegaayay xaqa allah addoommada ku leeyahay iyo xaqa addoommadu allah ku leeyihiin iyo waxa weeye markaa cidda marka xaqa ilaahay gudata inaanu ilaahay cadaabayn xadiiskii mawduuca ku saabsanaa ayuu marka isaga markaa keenay dabeedna wuxuu yidhi afalaa ubashiru nnaasa yacni dadka ma ugu bushaareeyaa ayuu markaa ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal baa odhanaya markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tubashirhum fayattakiluu yacni ha ugu bushaaraynin oo haddaad ugu bushaarayso dabeedna ay iska tala saartaan si aan taasi u dhicin saddan lihaadihi dariica dadka ha ugu bushaarayno ha u sheegin bimacnaa si caama ah ha ugu sheegin ama cidduu fitnada ku noqonayo oo laga yaabo camalka inay ka tagto ha u sheegin yacni markaa saas yada ah ayaa xadiisku markaa tilmaamaya saas aawadeed mucaad ibnu jabal waa xadiiskaa hore uma sheegin laakiin cinda mowtihi ayuu dadka qaarkood u sheegay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen muraadka marka horeba looga jeedaa wuxuu ahaa laa tubashirum fayattakilu cid waxa weeye marka ay dhici karto inay itikaalaan oo camalka ka tagaan oo iska tala saartaan xaqii ilaahay waad gudato allah keligii baad caabuday sidaas aawadeed jannaad gelaysaa ee iska naso cid sidaasoo kale marka ay ka dhacayso kuwaa in laga qariyuunbaa muraad ku ahaaye dadka kale in laga qariyo muraadku ma ahayn ee macnuhu wuxuu u dhacayay si caama ah dadka ugu sheegin si aynay uga dhalanin dadka qaarkood inay tala saartaan si aynay uga dhalan yacni ee waxaweeye ciddii xaalkiisu xaalka mucaad la mid yahay oo ba nebigu waa u sheegay mucaad oo kale ah oo sidaan mucaad markaysaga u itikaalayn oo camalka uga tegaynin oo kale aan u itikaalayno oo camalka aan uga tegaynin oo iska tala saaranaynin kuwaasoo kale marka horeba cillada marka la sheegay marka la eego waxaa laga qaadanayaa in laga qariyaa inaynay marka horeba aynay markaa xadiidku ku tusinayn ee cidda laga qarinaya waa ciddii itikaal ka suuragal yahay ama lays is odhan karo si qalada ayay u qaadan karaan ama u fahmi karaan ashyaada ka soo hadhay ashyadaa fitnada ku noqonaysa hadday yihiin marka waxa weeye shay farducayn ah ilaaba ilaa waa in loo sheegaan laga qarin waa in loo sheegaa ashyaada markaysa marka waxaan aan faralka ku ahayn Eh, waxay noqonaysaa haddayna fitno ku noqonayn shay maxmuuda in loo sheego ayay markaa noqonaysa waayahay masale kale iyadana aan ku sii daro su'aashaa laba nooca su'aal qofku uga jeedo istifaado uu qofka wax faa'iidaysanayo oo hanuun doon uu yahay iyo su'aalaanu istifaado uga jeedina ama jikaar uga jeedo ama uga jeedo jirrabaad uga jeedo uu qofkan jirabayo uu isleeyahay mustawaha cilmigiisa aad ama uu doonaayo sida uu rabo hadduu u waafaqana inuu qaato hadduu markaa waxaweye waafiqi waayana inaanu markaa ka tago oo ihtidaa inuu uga jeediyo ku hanuuno sideeda u qaato nin raba ma aha labadaasu su'aalod waa kala duwan yihin haddii qofku markaa istifaado uga jeedaa loo faa'iidaynaya laakiin haddii jikaar iyo jirabaad iyo inuu markaa waxaweeye tarakhusdoon si hawadiisa waafaqsan in looga jawaabo kale inuu raadinayo ay muuqato xaaladda noocaasa in loo jawaaba laazim ibnu taymiya wuxuu odhan jiray man sa'alanii mustarshidan ama mustafiidan afadtuh waman sa'alanii mutacannitan naaqadtu kii i weydiiyo isagoo faa'iida doon ah waa u faa'iideeyaa kii i weydiiyo isagoo mutacannit ah oo jikaari iyo tacanut markaa yani markaa doonaya inuu sameeyo naaqadtu waa ku dabagediyaa saas ayuu yidhi waxay kaloo ka qaateen ahlucilmigu qofku haddaannu istifaade u jeedin in loo jawaabaa inayna laasim ahayn aayadda allah uu yidhi in jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum hadday qoladii ahlu kitaabkii kuu yimaadaan ama kala xukun ama iskaga jeeso xaqdoon kamay ahayn ee sida ku sugan aayadda in uutiitum haada fakhuduuh wain lam tu'towhu faxdaruu waxay doonayeen sida iyagu rabaanee hawadooda ah hadday waafaqdo inay qaataan hawadooda hadday khilaaftana inay ka tagaan dee hanuun hanuundoonkama ahayn saas aawadeed nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la siiyey khiyaar la door gelinaayo inuu ama kala xukumo ama inuu iskaga jeesto saas aawadeed islaam ibnu taymiya wuxuu ka istinbaaday culammada qaarkoodna ku raaceen uuna ka mid ahaa ibnu cuthaymiin in haddii qofku uuga jeedo sida uu doonaaye hawadiisa hadday waafaqdana inuu qaato hadduu doonaayo haddii kaloo aanu hawadiisa waafaqinna inuu ka tago hadduu rabo xaalka noocaasa noocaasoo kale inuu noqonayo in loo jawaaba aynay laasim ahayn in loo jawaaba aynay laasim ahayn ee sidaa ilaahay nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ama kale xukun amaba iskaga jeese khiyaarka loo siiyey ayaa muftigiina u door leeyahay ayaa muftiga laftiisuna u door leeyahay waxaa la soo wariyaa culammadii salafka caalim ka mida ah masale la weydiiyey dabeedna wuxuu ka arkay qofka weydiinayaa doon inaynay ka ahayn markaasuu uga jawaabi waayo waa caalim min culamaa'i salaf markaasuu xadiidkan lijaamku soo qaatay saa'ilkii markaasuu yuusawta nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man su'ila can cilmin fakatamahu uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar dabeedna wuxuu ugu jawaaba iska daa lijaamka hore adigu iska tag buui anigii lijaamkiisukaya daayo yani noocii lijaamka kani ma aha buu markaa u jeeda xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhu allahi caza wajal man tacallama ku kastoo barta cilman cilmi barta cilmigaasoo mima yubtagaa bihi wajhu allahi caza wajal mima yubtagaa bihi cilmigaasoo kii lagu doonayey ahaaday bihi isaga wajhullaahi ilaahay wejigiisa lagu doonayo oo bayaan loo fasiro ama tabciid kaba loo daayo cilmigaasoo mimaa yubtagaa ka mida waxa lagu doono ka mida ee lagu raadiyo ile cilmigii baa waasicee bihi wajhu allaah wejiga ilaahay lagu raadiyo lagu doono yacnii ilaahay dartii loola yimaado oo loo barto cilmigaa kii barta caza wajal ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne laa yatacallamuhu xaalaanu cilmigaa baranaynin ila liyusiiba bihi caradan min addunya inuu ku haleelo mooyaane caradan markaa dheef min addunyaa adduunye ah waa maalkii adduunyadiiy wax adduunye ah hadday madaxtinimo tahay iyo mansib iyo hadday tahay markaa maal ay tahay mid walba carad weeyo marna waa imanaysa marna waa soo darinaysa marna waa tegaysa lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama lam yajid ma helayo carfa aljannati uduga jannada heli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yacni riixaha wuxuu u jeedaa yacni urteeda bimacnaa udgoonkeedu u jeedaa jannada ma urinayo mar hadduu cilmi shareeco uu waxa weeye u baranaayey yacni adduunye iyo maal aad ku heshid ama magac iyo maamuus aad ku heshid waxay noqonaysaa marka inuu ku naar muto rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixuu ku soo wariyey wakada sheekhalbaanina waa saxiixinayaa oo xadiiska waa saxiixiye xadiiskani wuxuu tilmaamayaa cilmi ilaahay wejigiisa lagu raadiyo oo rabbi lagu raalligeliyo waa cilmi shareeco iyo wixii wasiile u ahe alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid culumta wasaa'ishu shayga wasiiladiisu xukunkiisuu leeyihi qaacidada fiqigii waxay tahay alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid ama lafdi kalena waa u yidhaahdaan alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat shayga wasiilooyinku iyo waddooyinka ahi waxay leeyihiin waxay maqsuudka ahe looga jeedo ama ay gaadhsiinayaan xukunka uu leeyahay ayaa wasiilada iyo waddada ku gaadhsiinaysaana ay leedahay wasiilada yacni iyo waddada ku gaadhsiinaysaana ay leedahay marka cilmiga shareecada yacni maqaasiddii iyo wasaa'ishiiba waa soo gelayaan wixii wasiilo u ahaa oo waxaweeye waxay ku gaadhsiinayaan bay la xukum yihiin oo la xukum noqonayaan waayo cilmigii shareecada lama baran karo haddaan culuumulwasaa'il la baran yacni markaa lama gaari karo cilmigii shareecada marka saas aawadeed cilmigii shareecada iyo wixii wasiilada u ahaa ee waddada u ahaa hadday tahay culumtii carabiyada iyo usuulka iyo mustalaxulxadiiska iyo culuumulqur'aanka iyo ashyaada la midka ah waa culuumulwasaa'il waxay soo gelayaan oo taabicu yihiin attaabicu taabic yacnii shayga marka ay raacayaan ayay tabac u noqonayaan oo la xukum noqonayaan sida qawaaciddu marka ay sheegaysa marka cilmigaas ruuxii barti ee raadiya oo u baranaya keliya ujeeddo adduunye u baranaya uduga jannada urin maayo yacni cilmiga marka la baranaayo waxaa la doonayaa niyo wanaagsanoo ikhlaasoo ilaahay dartii ah in loo barto waa waynay noqon waxa loo baranayaa ujeeddo adduunya waa inay noqon wuxuu u baranayaa waa inay noqon yacni waxa weeyaan aad qaadi noqoti oo maxkamad ku gaadhi aad jago ku heshi aad marka waxa waya yacni mansib iyo darajaha laguu siiyo dadku ha kugu ammaanaan aad marka ku shaqaysatid yacni waxaweeye qur'aanka wuxuu xafidayaa waa inayna noqon yacni waxa waxaweeye aad imaam noqotid yacni dadka aad ku tujisid yani waxa weeye madrasadda marka aad yani raatib kaga qaadatid yani maqsuudkiisu waa in noocaas aanu ahayn ee haddii ujeeddadu u baranaya ay tahay aada mucallim noqotid ama imaam noqotid ama qaadi noqotid oo cilmigani wasiilaha kuu noqdo dee haayada uga jeedaaba waxay noqonaysaa umuur dunyawiy umuur adduunyo ayuu marka uga jeedaa marka inuu cilmigan barashadiisa ilaahay ku raalli geliyo yacni naftiisa ku anfaco jahliga kaga saaro shareecada ku xafido yacni dadka markaysaga uu ku hanuuniyo oo marka waxa weeye jahliga kaga badbaadiyo yacni uu ku camal falo maqaasida noocaasa waa inuu niyeeyaa oo marka waxa weeye uu doonayo naftiisana jahliguu ka saaraya waana ku falaya inuu ku falo uga jeedaa wuxuu uga jeedaa waxa weeye inuu shareecadii markaysaga xafido ayuu doonayaa oo uu nooleeyo ee dadkana wuxuu doonayaa inuu ku hanuuniyo oo marka hanuunka iyo wanaagga ugu sheego maqsuudka hadduu caynkaa yahay allah dartii uu uga jeedo oo ilaahay dartii uu sidaa u samaynayo ikhlaas ay ka tahay xaalka noocaasa wuxuu ku helayaa janno laakiin ujeeddo adduunye hadday tahay wuxuu u baranayaaba waxay noqonaysaa qasad xun weeye oo marka waxay noqonaysaa miduu ku naar mudanaayo xadiiskuna wuxuu sheegayaa waciid iyo goodi ayuu tilmaamayaa loogu goodiyey ruuxaas inaanu jannada urinaynin taasina waxay la quwo tahay ama la macno tahay naar buu gelayaa waa waciid naar loogu goodiyaayey la quwatoo la macno tahay marka mashiicada ilaahay buu hoos yaallaa in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa canhu nusuusta waciidkao dhan kulligood muxkamka loo celinaya waxa weeye wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa muxkamka loo celinaya kaas weyi xadiiska baabuniya waa inagi kusoo marray kolley adilada markaa niyada wax ku saabsan xadiiskii waa kii sheegaayey saddexdii nin ee markaa naarta cid la geliyey ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa yani nin qur'aanka yani bartay oo akhrinayey laakiin ilaahay dartii aan uga jeedin ee si loo yidhaahdo waa qaari yani markaa qur'aanka uu ahrinaayey una baranaayo waxay noqotay naar inuu ku galo sida xadiiskii muslim saxiixa kusoo wariyey sheegay xadiiska kun iyo afar boqol dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo koob iyo toban wa can cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min annaas rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina allaha laa yaqbidu alcilma ilaahay cilmiga qaban maayo intizaacan yantasicuhu min annaas intizaacan xaaluu ka siibaayo ama waxa waxaweeye cilmiga ma qabanaayo intizaacan siibis qaban maayo masdarun min hayri lafdihi qacadtu juluusan oo kale sida loo yidhaahdo marka intizaacan qabdan oo kale ka dhiganta laakiin waa masdaru min hayri lafdihi ilaahay cilmiga ma qabanaayo intizaacan siibis kuma qabanayo ama qabasho ma qabanaayo qabashadaasoo yantazicuhu uu ka siibaayo min annaasi dadka uu ka siibaayo oo iyagoo siday u cilmi lahaayeen laabtoodii un cilmiga laga saaraayo oo ay noqonayaan jahalo aan waxba garanayn siday culamo u ahaayeen u yaqaaneen mar keliya inay saa noqdaan ilaahay cilmiga kuma qabto walaakin yaqbidu alcilma ha yeeshee cilmiga ayuu ilaahay qabtaa biqabdi alculamaa wuxuu ku qabtaa culammada qabashada uu qabanayo bimacnaa uu oofsanayo dilitaanka culammada uu dilaayo oo culammadii ay dhimanayaan buu cilmiga ku qabanayaa xataa idaa lam yubqi caaliman ilaa aanu ilaahay reebaynin caalimba reebaynin ayay culammada qabanay ittakhada annaas ru'uusan juhaalan markaas waxaa weeye aanu caalim la reebin ee culammadii wada dhimato ittakhada annaasu dadku waxay yeeshaan ru'uusan madax bay yeeshaan madaxdaasoo juhaalan wax ma garata aan waxba garanayn ru'uusta waxaa loo jeedaa madax xaggii diinka ugu madax ah oo diinkii ku hogaaminaysa marka madax waxay ku yihiin yacnii diinkii bay madax ku yihiin ru'uusan madax bay yeeshaan madaxdaasoo juhaalan wax ma garata oo cilmigii aan garanayn fa su'iluu waa la weydiiyaa fa aftaw way fatwoodaanoo waa jawaabaan bikayri cilmin waxay ku jawaabaan cilmila'aan bay ku jawaabaan xalay cilmila'aan ku dheehan yihiin yacni marka ayay jawaabaan oo jahli bay ku jawaabaan fadalluu waa lumaan wa adalluu dadkana waa lumiyaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa cilmiga sida loo qabanayo cilmiga in la qabanayo waa jirtaa laakiin keyfka loo qabanayaa waa sidee sida loo qabanaya waxa weeye culammadii taqaanay in la qabto la oofsaday dhintaan oo maalinba caalim dhinto dabeedna culammadii sidaa ay ku wada tagaan markay dhintaanna cilmigii ay xambaarsanaayeen waa la tegayaan laakiin cilmiga ilaahay kuma qabto inuu laabaha ka siibo oo mar keliya dadkii oo cilmi lahaa cilmigii ay iska waayaan oo jahli ay isugu baxaan ilaahay raxmaddiisu saa waa ka waasacsanta ee cilmiga wuxuu ku qabtaa in culammada la oofsado culammadii markay dhintaanna dadkii waxa weeye maqaamkii culammada e, waxay ka dhigtaan dad markaa aan culamo ahayn oo laga yaabaa hoogii culammada inay sitaan muuqaalka culammadii uga egyihiin ay yihiin ashbaahu lculamaa walaysuu biculamaa inay culammada u eg yihiin laakiin culamo aynay ahayn dabeedna kuwaasaa laga dhigtaa markaa culamo ru'uusta waxaa loo jeedaa ri'aasa cilmiyi yacnii in cilmigii diinka ay madax ku yihiin waayo yacni cilmiga diinku waa nooc markaa ri'aasa ri'aasaa weeye yacni amar iyo nahyi iyo siaa yeela iyo si ha yeelin iyo si ka daaya yani waxaweye isagiyagii baa la ateecaya iyagii wax la weydiinaya fataawahoodii lagu camal falaya yani waxaweye labadan isuma xalaalahay ha la kala kaxeeyo yani kuma bannaano haweenaydani waa kaa dhammaata yani waa in la kala farqiyaa aan loo ogolaan yani amarkii baa lagu ridaya mucaamalada caynkaasi ma asixin waa baatilo weeyi dhaxalka u kala qaata yani waxa weeyaan awaamir iyo nawaahi buu markaa marka waa ri'aasa cilmiyi nooc ri'aasaa baa jirta marka ri'aasada cilmiga ah yacni meesheedii waxaa la joojinayaa cidaan cilmi lahayn oo dabeedna waxbaa la su'aalayaan aqoon darra ayay ku jawaabayaan yacni cilmi ma laha yacni waxay ku jawaabayaan yacni markaa jahli garasha waag si iyagoo ula muuqatay laakiin cilmi aan ku dhisnayn maxay ka dheefayaan waxay ka dheefayaan iyaguna inay lumaan dadkana lumiyaan fadalluu wa adalluu iyagii waa lumeen dadkiina waa lumiyeen riwaayo markaa kale oo saxiixa ku sugan bukhaari soo wariy waxay sheegaysaa yuftuuna bira'yihim ra'yigooday ku fatwoonayaan sida iyaga la tahay markaasay deedna lumayaan dadkana luminayaan waxaa laga qaadanayaa ruuxii aan cilmi lahayn ee cilmigii ka hadla waxa markaa haayada waxa laga dheefayaa inay noqonayso yacni markaa dalaal iyo idlaal isaguna inuu lumo dadkana markaa inuu lumiyo taas in laga dheefaayo ayaa markaa laga qaadanaya waxaa la soo naqliyaa sheikhii la odhan jiray rabiica oo imaam maalik shiikhiisii ahaa ayaa waxaa lasoo naqliyaa maalin buu waxaa la arkay isagoo ooyaya markaasaa la maxaad la ooyeysaa markaasuu xadasa fi lislaami shayun cadiim islaamkii waxaa ku soo darriyey shay weyn baa ku soo darriyey oo waa maxay dadaan cilmi lahayn baa fatwoonaya oo masaa'ishii ka jawaabaya oo dadkii aqoondarro ugu jawaabaya walabacdu man yuftii haahunaa axaqu bisijni min asuraaq qaar meelahan ka fatwoonaya oo masaa'isha ka jawaabaya yagaa jeelka uga xaqnimo badnaa tuugta oo in tuugta la xidhxidho waxaa ka xaqnimo badnayd oo ka awlaysnayd oo ka fiicnayd yaga in la xidhxidho waayo tuugtu waxay fasahaadinayaan maalkiibay markaa waxa weeye fasahaadinayaan oo qaadanayaan kuwanna diinkiibay fasahaadinayaan marka kuwan markaa diinka fasahaadinaya cilmi darrada ku jawaabaya in la xidhxidho jeelka la geliyo tuugta yaga uga habboonaa sidaas yadaa buu yidhi marka de haddii cilmi darre lagu jawaabo fasaad baa ka dhalanaya waxyaalihii xaaraanta ahaa baa la xalaalaynaya oo yacni marka waxa weeye xalaal lagu sheegaya qaaraan isu bannaanayn baa markaysaa la isku celinayaa yacni mucaamaladan bannaanayn baa la socodsiinayaa waxyaalo markaa waajibaada ayaa dhici karta in la rido waxaan waajib ahayn baa waajib laga yeelaya markaa dee waxaa ka imanaya fasaad fara badan ayaa markaa ka imanaya kitaabka saddex-iyo tobnaad kitaabu xamdillaahi tacaala washukri wuxuu ku saabsan yahay kitaabkanna oo isla kutubtii uu sheikhu u guntay riyaadu saalixiinkuu ka mid yahay mahadnaqa allah loo mahadnaqaayo ayuu kitaabkani ku saabsan yahay wa shukrihi iyo shukrinaqa allah loo shukrinaqayo waa masdar loo idaafeeyey isimkii uu nasbisan lahaa yacni marka mansuub cala tacdiim noqon lahaa ta'aduban oo ilaahay in la yidhaahdo waxaway mafcuul weeye waa laga edebsadaa marka saas aawadeed yacni waxay markaa yidhahdeen waa mansuub cala atacdiim marka waxa weeye isimkii mansuub cala tacdiim noqon lahaa ayaa loo idaafeeyo xamdinaqu allah buu ku dhacayaa allah ayuu u dhacayaayo isagaa loo xamdi naqayaa loo shukri naqayaa waxaanu ka dhacayaa mahadnaqu addoommadu ka dhacayaa marka mahadnaqa allaha loo mahadnaqaaye loo shukrinayo kitaabkiisii weeye baabu wujuubi ashukri nusakha qaar waxay baabaysanayaan baabu fadli alxamdi washukri nuskhooyinka kala duwan nuskhooyinka qaarkood riyaadsaalixiinka ka midana baabka waxay qorayaan baabu wujuubi shukri waajibnimada shukrigu waajibka yahay ayuu u baab yahay waa baabka laba boqol iyo labiyo afartan qaala allahu tacaala allah waxau yidhi fadkuruunii adkurkum fadkuruunii aniga ixusa adkurkum waa idin xusaya hadda i xustaan washkuruu lii ii shukri naqa walaa takfuruun hayga kufriino hayga abaalka darina allahu wuxuu amrayaa in isaga la xuso waxaanu ballan qaaday cidda allah xusta inuu allah xusayo aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa marka ilaahay inuu yidhi aniga ixusa waan ku xusayaayo addoommadii kula hadlaayo ixusa haddaa ixustaanna waa idin xusayaa axaadiistana waa innaga ku aragnay man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum ka markaa xagga naftiisun iga xusa anaa xaggaygunbaan ka xusaa kii markaa waxa weeye jamac markaa agtii iga xusana jamac ka khayr badan ayaan agtooda ka xusaa marka ilaahay wuxuu inoo ballanqaadaya haddaynu allah xusno inuu ina xusaayo yacni waxaynu garan karraa cidda markaa waxa weeye weyn ee sharafta lihi yacni xuskeedu inuu marka waxa weeye muhim yahay makhluuqa daciifkaaba waxaynu garanaynaa makhluuqa markaa agtooda ku weyn ee ama boqor ama madaxa ama wax la mida haddii la yidhahdo ciddaasaa ku sheegsheegto ku xusaysay oo ku ammaanaysay siduu markaa uga helayo kale waynu garan karnaa qofku bal cidda marka waxa weeye allah xusaya ka warran makhluuq baa laga yaabaa in marka waxa weeye xuskiisa lagu farxo oo lays yidhaahdo waxa weeye cid mansile iyo sharaf le baa ku xustay bal ilaahii weynaa alallaah yacni waxaweye ilaahay xaqa ahaa bal cidduu xusaya ka warran oo ammaanayo taasi waxay noqonaysaa waxa weeye sharaf yacni sharafun cadiim sharaf aad iyo aad u weyn weeye allah wuxuu yidhi washkuruu lii aniga ii shukri naqa aniga ii shukri naqa nicmadaydana ha ka kufriinoo ha ka abaalka darina marka allah wuxuu amrayaa in isaga loo shukri naqo ayuu amrayaa wa qaala tacaala allah waxauu yidhi lain shakartum laasiidannakum allah baan ku dhaartay haddii aad shukri naqdaan laasiidannakum idin kordhiye oo idin kordhiye oo idin kordhiye marka waxa weeye shukrinaqu yacni nicmadu inay ziyaadu sababaya waatay ahlucilmigu yidhaahdaan ashukru qaydun lilnicmati almawjuuda wa sababun linicmati almafquuda shukrinaqa laba shay baa laga dheefayaa labadaa shay waa maxay nicmada joogta wuu dabrayaa oo dabar buu uga dhigan yahay nicmadaa waa kuu xidhaya nicmada kaa maqanna sabab kuu soo jillaabaysaoo kuu keenaysa weeye labadaba xaggee laga qaatay labadaba waxaa laga qaatay la'asiidannakum waa idiin kordhinayaa waayo shayga haddaan kii hore joogin ku kalena lagu darin ziyaadi maayo foosta daloosho haddii markaa waxa wuxuun lagu shubo biyuhu ma kordhayaan ya waata la yidhahdo dadka marka waxaweye waalan baa lagu imtixaani jiray in foosto markaysagaa doloosha la odhan jiray markaa biye marka dee hadduu iskaga shubo uuna halkanna ka tegayaan waxa weye waxba ma jirto maskaxdu waa eber yacni xaaladdu yidhaha maxaan biyeeyaaso kugu xiba xagga dambe ka tegayaan wax degunla ii keena waxa weeye nooc tacaqulaa jira oo dee waxa weeye xoogaa yani waa isbedeley yani waxbuu kala garanaya xaaladdan marka waxa weeye laba faa'iidaa ku jirta shukri naqa nicmada markaysagaa joogtaa way baaqi noqonaysaayo dabar buu u noqonayaa nicmada maqanna waa soo jillaabaya waa sababaya labadaba la'asiidannakum baa laga qaadanaya marka nicmo kasta waxaa ka waajibaya shukrinaq baa ka waajibaya kullu nicma xataa waxa weeye shukriga laftiisaaba dee nicmo ah in shukrigii qofka la waafajiyo laftiisaaba nicmo ah marka iyada lafteeda in laga sii shukriyo ayay marka ku munaasib tahay waata dee imaamu shaafici odhanaayo waxaa mahadi u sugnaatay ilaaha marka nicmo uu addoonka u galay shukrinaqeeda addoonku aanu gudan karin ilaa uu nicmo labaad ugu nicmeeyo inuu shukrinaqa waafajiyo sow nicmadii marka waxa weeye inuu ka shukriye ma doonaayo nicmaduu doonaayo inuu ka shukriyo addoonkii kama shukrin karo haddaanu nicmo kale ilaahay ugu deeqin nicmadaa kale waa maxay waa tawfiiqda uu waafajinayo shukrinaqa tii marka la waafajiyana waa nicma diiniya ila shukrinaquye waa inuu iyadana kasii shukri naqaa taana kasii shukri naqaa waa tii markaa shaacirku qaatee ka dhigay gabayga ida kaana shukrii nicmat allaahi nicmatan calaya lahu fii miliha yajibu shukru fakayfa buluuqu shukri ila bifadlihi wain taalat alayaamu watasala alcumru hadduu yahay shukrinaqayga nicmada ilaahay aan ka shukrinaqaya lafteeduba nicmo tahay oo iyadoo kale shukrinaq iigaga waajibaayo sidaan shukrinaq ku gaadhayaa ilaahay fadligiisa markaa yacni mooye ma si kale aan markaa ku gaari karaa shukrinaqmaya kuma gaari karo ya wain taalat alayaamu watasala alcumru si kastoo cimrigu u dheeraado dee shukrinaq ma gaari karo haddaan marka waxaweyaan allaah aanu igu galladaysan shukrinaqa wa qaala tacaala allah waxau yihi waqul ilxamdu lilah waqul waxaad tidhahdaa alxamdu lilah mahadoo dhammi allah bay u sugnaatay allah baa la gaara mahadnaqa oo in loo mahadnaqa ay tahay wa qaala tacaala allah waxau yidhi wa aakhiru dacwaahum yacnii hadalkooda ugu dambeeyaiyo ducadooda ugu dambaysa ahlu jannaha an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yacnii mahadi allah bay u sugnaatay mahadoo dhammi lilaahi allah bay u sugnaatay rabbialcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ayay u sugnaatay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaaheen ilaahay abuurka wuxuu ku bilaabay makhluuqaadku abuuraayo xamdi waxaanu ku khatimay xamdi ayuu waxay ishaarayaan alxamdu lilahi aladii khalaqa alsamaawaati waalarda wajacala aldulumaati wannuur bada'a alkhalqa bilxamdi wa khatama bilxamdi yacnii abuurka uu makhluuqaadka abuuraayana xamduu ku bilaabay wuxuuna ku khatimay xamdi marka hadalka ugu dambeeye ahlu jannu ay odhanayaan waxay tahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xadiiska kun dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo labiyo toban wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam utiya leylata usriya bihi biqadaxayni min khamrin wa laban nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay habeenkii la gudiyey ee la dheelmiyey biqadaxayni yacni markaa laba weel baa loo keenay laba hadhuub oo markaa min khamrin iyo wa mid khamri ah iyo mid caana ah fa nadara ilayhimaa waa eegay nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii weel buu markaa eego fa akhada allaban wuxuu qaatay caanihii buu qaatay fa qaala jibriilu jibriil waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam alxamdu lilaahi aladii hadaaka lilfitra mahadi waxay u sugnaatay lilaahi allah bay u sugnaatay aladii kaasoo hadaaka kugu hanuuniyey lilfitrati fitrada kugu hanuuniyey bimacnaa islaamnimada markaysagaa kugu hanuuniyey iyo sida wanaagsane markaa lagu abuuray kugu hanuuniyey fidrada waxaa loo jeedaa islaamkii baa laga tilmaamaya khayrkii low akhadta alkhamra hawat ummatuk haddaad khamriga qaadan lahayd hawat way lumi lahayd ummatuka ummadaadu rawaahu muslim muslim baa soo wariyey bukhaari laftiisuna xadiidka waa soo wariyey marka laakiin sheekhu wuxuu u tiiriyey muslim ayuu u tiiriyey marka waa bukhaari iyo muslim xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey weelkii khamrigu ku jiray iyo kii caanuhu ku jiray inuu doortay kii caanaha oo kii caanaha qaatay dabeedna jibriil baa ilaahay u mahadnaqay wuxuu allah ku mahadiyey inuu allah nebiga waafajiyo ku hanuuniyey yacni fitradii iyo markaa diinkii iyo sidii wanaagsanayd uu ku hanuuniyey waxaanu tilmaamay yacni maadaama fitradii uu ku hanuuniyey waxaa laga fahmayaa ummaddiisuna ummatlijaaba in marka waxa weeye khayrkiiyo wanaagga marka ay ku hanuunayaan laakiin haddaad khamriga qaadan lahayd buu yidhi ummaddaadu way habaabi lahayd oo way lumi lahayd waa lumi lahayd marka taasna waxaa laga qaadanayaa in nicmo kasta lagu shukriya laga qaadanayaa inuu marka waxawe ilaahay nebi maxamed waafajiyey kii caanaha inuu qaato weelkii caanuhu ku jireen inuu qaato yacni ilaahay buu ugu mahadnaqay yacni jibriil taasna waxaa laga qaadanayaa nicmo kasta in lagu shukriyo ayaa laga qaadanaya laga mahadnaqo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk